الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع وتاء مع جمع سوى الصالم من مذكر كطاء ما إحدى اللبن والحذف في نعم والحذف في نعم والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين walaslu fi lfaaciili an yatasila walaslu fi lmafcuuli an yanfasila waqad yujaau bikhilaafi alasli waqad yeji lmafcuulu qabla alficli waakhir ilmafcuula in labsun xudir aw udmira alfaaciilu gayra munxasir wamaa biila aw biina manxasar akhir waqad yasbiqu in qasdun dahar washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washada naxwu zaana nawruhu shajar waalxadfu xadaf qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa bilaa faslin fasli la'aantii xadaf inuu yimaadaa suurowdaa wa waqaca xadafka wuxuu dhacay maca damiiri dilmajaazi majaaz mid u saaxiib ee damiirkii maci fii shicrin gabay dhexdii ayuuna ku dhacay waxaan ku soo jirnay faacil iyo axkaamtii xugumkii lixaad wuxuu ahaa ficliga ama caamilka ku camalfalaya in loo ta'niifiyo faacilka haddii uu mu'anaf yahay taaniidkaasina laba qayb ayuu u qaybsamayey waajib iyo jaa'is waajibkiisa laba masalo weeyaani leh faacilka ee caamilka inuu rafciyo damiir muttasilah islamarkaana mu'anah u noqonayo damiir muttasilah mu'anahna u noqonaya mu'anahkaasi xaqiiqiyu ta'niif iyo majaaziyu ta'niif midkuu doonaa ha noqdo bisharti damiirka waa inuusan ahayn damiiru rafcin mutaxarik oo annagii soo sheegnay masalada labaadna waxay ahayd ismi daahira iyo faacila bishuruudin arbacana waa laga helay shuruuddaa shardiga u horay wuxuu ahaa xaqiiqiyu ta'niis waa inuu yahay shardiga labaadna caamilka iyo faacilka waa inaan la kala faslinay waa inay isku xigaan shardi labaad buu ahaa labadaa shardi ayaan soo qaadanay laba shardina wuu soo wadaayo faacilka waa inuu mufrad yahay ama taniya iyo caamilka waa inuusan nicmo iyo bi'isa ahayn afartaa shardi ayaa loo shardinaya shardigii labaad afarta shardi shardigii labaad ayaan ku jirnay ficliga caamilka iyo faacilka waa inaan la kala faslinin ilaa haddii lagu kala fasliyo taadii in laga tagaa waajibo looba ta'niisin karo ilaa waxaan ahayn haddii lagu kala fasliyaana waa laga tegi karaa calaamatu ta'niis in la ta'niisiyaana fiican caamilka waayahay halkani wuxuu ka hadlayaa waxaa la arkay oo bacdul carab laga maqlay faacilkiiyo xaqiiqiiyo taaniihow shuruuddiisii ay dhammaystiran tahay islamarkaana daahir ah ee caamilkii oon calaamatu ta'niis la gelinin siiba weyhi ayaa wuxuu sheegay qaala fulaanatu carabta waa laga maqlay buui fulaanatu waa xaqiiqiyu ta'niis shuruudii dhan buu wataa maca daalika qaalat ta ma ayan gelininee ta'dii way ka tageen waayahay taa waa la maqlay oo samaac qiyaas ma aha aaniyan waxaa kaloo dhacay shicir iyo gabay dhexdiina ku dhacay faacilka haddii uu noqdo damiir mutasila ah. in loo ta'niiiyaa waajiba ah. xaqiiqiyu ta'niis iyo majaaziyu ta'niis midku doonaaba ha noqday waa nagii degay majaaziyu ta'niidkiisa sigoo ta'dii laga tagay shicri baa lagu maqlay buu yidhi falaa musinatun wadaqat wadqaha walaa ardun abqala ibqaalaha ayaa beytu shaacira walaa ardun waa mu'ana majaaziyu ta'niia abqala faacilka wuxuu u noqonayaa ardadoo majaaziyu ta'niid in loo ta'niisiyaa waajib ahayd shicri ayaa lagu maqlay intaasuu ka hadlaya walxadfu xadaf qad yaatii inuu yimaadaa suurowdaa bilaa faslin soo cidla'aan inuu yimaadaa suurowdaa wa waqaca xadafka wuxuu ku dhacay maca damiiri dilmajaazi majaaz mid u saaxiib ee damiirkii micii fii shicrin shicir axdii ayuu dhacay wa taawu mac jamcin siwa saalimi min mudakarin ka taa'i ma ixdallamin wa taa'u ta maca jamcin jamaca micii xaalay taada tahay jamaca oo siwa saalimi saalim heerkii ahaaday saalimka oo min mudakarin mudakar xaggii ka ahaaday ka taa'i taa buu la mid yahay taada oo ma ixdallabin labin mideedoo ku sugan yacni wuxuu leeyahay ismiga daahirka xaqiiqiyu ta'niis shuruuddiisii afarta ahayd ayuu tirinayey laba shardi ayuu soo sheegaa xaqiiqiyu ta'niis waa inuu yahay ow mufimin daata xirin bay ahayd shardiga labaadna wuxuu ahaa waa inaan la kala faslinin labadaa shardi ayaan soo qaadanay labadii shardi oo dhinna ayuu doonayaa inuu ku daro labadaa shardi shardiga halka uu ku sheegaya waxa weeye faacilka waa inuu yahay mufrad ama taniya masaladaasi saddex madhab ayaa laisugu khilaafsan yahay saddexdaa madhab laba madhab ayaa la yaqaanaayo mashhuura madhab aad u liitoo daciifoo bacdu naxwiyiin ay mareen ayuu musanifka raacay lagana xoog badan yahay labada madhabee mashhuurkee la yaqaano waxa weeyaan faacilka haddii uu jamac noqdo jamacoo dhan isku wada dar jamcu mudakar saalim jamcu mu'anath saalim jamcu tasxiix waxaan u jeedaa jamcu taksiir iyo ismuljamciljinsiye iyo ismuljamciljinsiye waxoo dhan isku wadada marba hadduusan mufrad ama taniya faacilka hadduusan ahayn xaqiiqiyu ta'niis kasta ha ahaadee taada in laga tagaa way bannaan tahay in la geliyaana way bannaan tahay oo majaaziyu ta'niis waddadiisii buu marayaa mar hadduu jamac yahay jamaca mudakar ha u sugnaado mu'ana ha u sugnaado tasxiix ha ahaado tagsiir ha ahaado farqi male majaaziyu ta'niis waddadiisa in la mariyaa bannaan oo taada in loo gelay in laga daaya waa bannaanta madhabkaa kuufiyiin madhabkooda weeya isagaana raajixa basriyiin mucdamkooda madhabkooda waxa weeye jamacoo dhan isku dar labada jamcu tasxiix ka saar jamcu mudakaru saalim iyo jamcu mu'anatu saalim labadaa ka saar jamaca kale majaaziyu taniis in loola dhaqmaa yaa bannaan yani sida majaaziyu taniis ayaa loola dhaqmayaayo taada in la gela in laga daaya waa bannaan tahay amaa labada jamcu tasxiix mid walba mufradkiisii buu la mid yahay oo jamcu mudakaru saalimna ta in loo geliyaa ma bannaan jamcu mu'anahu saalimna ta'da in loo geliyaa waajibiyo mid walba mufradkiisii buu la mid yahay waa sidaan qadriga ku soo marray basriyiin madhabkooda kaawe musanifka labadaa madhab midna midaan ahayn ayuu maray lagana xoog badan yahay waayahay madhabkuu maray waxa weeye jamcu mudakaru saalim kelia ah ka saar jumuucda kaloo dhan isku wada dar xataa jamcu mu'anasu saalim ku dar jumuucda oo dhan majaaziyu ta'niif waddadiisa in la mariyo ayaa bannaan taada loo geliya ama laga daayo ilaa jamcu mudakaru saalim mooye jamcu mudakaru saalim in loo tadkiiriyaa waajibo calaamatu ta'niif lama gelin karo madhabkii hasubulay madhabkaana bacdu naxwiyiin ayaa mana waana daciif madhab laga xoog badan yahay ee waxaa mashhuula ah labadaa madhabee kale weliba waxaa xoog badan madhabka kuufiyiin oo ah jamacoo dhan in la isku wada daro majaaziyu ta'niis waddadiisiina la mariyo aan waxba la kala qaadin madhabka kalena basriyiin madhabkoodii weeyaanoo labada jamcu tasxiix in laga saaro oo mid walba mufradkiisii la haleeshiiyo jumuucda kalena majaaziyu loola dhaqmo waka wa taau ta maca jamcin jamac micii xaalay ta'da ahaad jamaca oo siwa saalimi saalim ka soo haray mid badbaaday ka soo haray saalimka oo min mudakarin mudakar xaggii ka ahday jamcu mudakaru saalim ka reeb buu gulay macnaha ka taa'i ta buu la mid yahay ta'da oo maca ixda labini labin mideeda ku sugan yacnii labinun ismu jamciljinsi baa la yidhaahdaayo waa qaybta mufradka iyo jamaca ta lagu kala saaro mufradkaa ta la geliyaa jamacuna ta'daa laga saaraa sida baqaratun hal neefoo lo'a weeye mudakar ha noqdo hadduu doono baqarun na waa markuu badan yahay oo in la jamciya marka la doonaya ta'daa laga saari marka in eh, mufradnimo laga doonayana ta'daa la gelini baqaratun iyo baqarun ina albaqara tashaabaha calayna waa qolada kuwa leh neef lo'i gowraca ayuu ilaah amray neefkii looda ahaa ayaa waxay leeyihin ina albaqara loodoo dhan waa jamcinayaan tashaabaha calayna waa naga iska gashay oo kala garan lanahay kaad u jeedo sidaa ayay u jeedaan waa haddaba labinun qaybtaasuu ka mid yahay oo labinatun ta la geliyo waa hal bulukeeti ama hal jaaju labinun haddii la yidhaahdo ta'da laga gooyana jamac buu noqonaya ismul jamciljinsi baa la yidhaahdaa marka labinatun waa majaaziyu ta'niis ficliga ku camalfalaya ama caamilka ku camalfalaya ta'da in loo geliya ma waajib maaha waa jaa'is oo kasarat allabinatu iyo kasara labinatu jaaza wajaaza weeye labadoo way bannaan tahay jamacoo dhanoo la isku daray jamcu mudakaru saalim laga reebay labinatun ficliga ku camalfalaya waddadiis hadmarini sida ayuu u jeeda walxadfa fii nicma alfataa tustaxsanuu lianna qasda aljinsi fiihi bayinu wastaxsanuu waxay wanaajisteen alxadfa xadaf ayay wanaajisteen fii nicma alfataa la xadfo lianna qasdaljinsi jinsi ujeeddadii bayinun mid cad weeye fiihi faacilkaa dhexdiisu ka cadyahaye yacnii wuxuu leeyahay shardiga afraad ee faacilka daahirka ah marka la ta'niisinayo waajibnimo caamilka loo ta'niisinayo waajibayo shardiga afraad waxa weeye caamilka nicmo iyo bi'isa waa inuusan ahayn amaa nicmo iyo bi'isa caamilkooda xaqiiqiyu ta'niis kasta ha ahaado mutasil ahaadee ha ku dheganaado ayaan laga faslin mufrad iyo taniya ha noqdo in loo ta'niisiyaa ma waajibayso waxayna la waajibaynin faacilkaa macnaljamci qabaayo faacilka waxaa laasima al in la geliyo ama ismi al wata in loo idaafeeyo musanifka matniga baabul nicmo wabiisu ku keeni doonaayo laba ficli weeyaanoo weliba waxay rafcinayaan ismi alwato ama mid alwata mid loo idaafeeye damiir tamyiiz lagu fasirayna way rafciyaani yahay ficlaani hayru mutasarifayni nicma wa bi'sa raaficaan ismayni muqaarinay al ow mudaafayni limaa qaaranaha yacnii ismi alwatay rafcinayaan ama mid alwata mid loo idaafeeyey rafcinayaan ashaasi jinsiye weeye istiqraaqiye ah weliba mar haddii ay jinsiye tahay dee asha jinsiyada jinsigoo dhan ayaa maqsuudee jamac macnihiisu wata asha ku jirta maadaama jinsiye ay tahay faacilka nicmo iyo bi'sa bimacna aljamci buu qaadanayaayo jamci haddeer aan soo sheegaynay ee majaaziyu ta'niidka ahaa waddadiisaan la marini sidaa ayuu u jeedaa walxadfa wastaxsanuu waxay wanaajisteen alxadfa xadaf fii nicma alfataatu nicma alla wanaag badanaa alfataatu gabadhu wanaag badanaa dhexdii laga xadfo lianna qasdaljinsi jinsi ujeeddadii bayinun mid cad weeye fiihi faacilka nicmuu dhexdiisu ka cadyahay wاlaصل fi الfaacili an ytasila wاlaصل fi الmafcuuli an yanfasila wqad yujaءu bkhilaafi اlaصli wqad yaji اlmafcuulu qabla اlficli wاlaصlu sidaa asalka ah fi lfaacili faacilu asla an ytasila caamilka inuu ku xigo wey wاlaصlu sidaa asalkaa fi lmafcuuli mafcuulu asla an yanfasila inuu soocmo wey waqad yujaau in lala yimaadaa suurowdaa bikhilaafi اlasli asalka si dabamarsan in loola yimaado waqad yeji mafcuulu mafcuulba inuu yimaadaa suurowdaa qabla alficli ficliga hortii inuu yimaado xukumkii toddobaad axkaamtii toddobada ahayd ee musanifka uu tirinaya faacilu iska lahaa xukumkii ugu dambeeye toddobaad wey halka laga bilaabo ilaa baabka uu ka dhammeeyana xukunka toddobaadii waxyaabihii ku saabsanaa iyo sharxiisu ka hadlaya waaya xukumka toddobaad waxa weeye faacil wuxuu asal u leeyahay caamilkiisa inuu ku xigo faacil caamilka ku camalfalaya inuu ku xiga mafcuulu bihi iyo mutacalaqaatulficliga kalena gadaal inay ka yimaadaan oo mafcuul hadduu yahay iyo mafcuululmutlaq haddii uu yahay iyo daraf iyo jaar iyo majruur iyo masdar iyo xaale iyo tamyiiz iyo macmuulaatulficli ficliga waxyaabihii lagu camalsiin jiray faacilka inay ka sii dambeeyaan iyaga laftooda sidee loo kala ratibayaa baabu tacadilficli baan ku mari doonaa insha allahu tacaala ee asal ficliga waa inuu faacilka ku xigaa ama caamilka waa inuu faacilka ku xigaa mafaaciil iyo macmuulaadna ay gadaal ka yimaadaan sidaa ayaa la yaqaanaa waayahay faacilka ficliga lagu xijinayo mafcuulkana dib loo dhigaya asalka ah asalkaa labuu u qaybsamaya jaais inuu yahay ku-xigijinta ficliga faacilka lagu xijinayo mafcuulkana laga dambaysiinayaa jaais inay tahay waa sida faraha badan iyo inay waajibtaba oo ficliga faacilka in lagu xijiyo mafcuulkana gadaal laga keena waajib inay tahay maya in la isdabamariyo inay waajibto ama jaa'is ay noqoto ficliga mafcuulka in lagu xijiyo faacilkana uu dambeeyaa jaa'is inay tahay iyo inay waajibto maya mafcuulka in ficligaba laga hormarin karo jaa'is inay tahay waajib inay tahay saddex waajibaa soo baxaya jaais waa iska dhib yaryahaye saddexdaa waajib qaar ka miduu musanifka sheegi doonaa waa sharxayna walaslu sida asalka ah filfaacili faacilu asla an yatasila ficliga inuu ku xigo wey walaslu sida asalka ah filmafcuuli mafcuulu asale an yanfasila inuu socmo wey oo waxaa isweydiinaa ficliga faacilka inuu ku xigaa asale mar sidaa haddii uu sheegay misraaca dambe beytku soo tikraar ma aha beydkii misraaciisa horuu soo celinayo oo keliya ilaa ficliga faacil in lagu xijiya asala mafcuul inaan lagu xijinin ayaa asala sidaa ayuu raaciyey maye takraar ma aha oo takraar wuxuusan u ahayn waxaa mutawaham noqon karta ficliga faacilka inuu ku xigaa asala mafcuulku inuu ku xiga lafteeda asal weeye oo faacilka iyo mafcuulku mid walba mafcuulku in lagu xijiyaa asal weeyaanoo midkii lagu xijiyabaa asal buu ku taagan yahay taa in la tawahumuu ka cararay ficliga faacil inuu ku xigaa asala mafcuul inuu ku xigaa asal ma aha mafcuul waa inuu gadaal ka yimaadaa waqad yujaawi in lala yimaadaa suurowdaa bikhilaafi اlasli yujaau naa'ibulfaacilka waxaad u celina faacilkii waqad yujaau faacil in lala yimaadaa suurowdaa bikhilaafi اlasli asalka daba markii xaal uu ku dheehan yahay waqad yeji lmafcuulu mafcuul inuu yimaadaa suurowdaa qabla alficli ficliga hortiiba uu yimaado waakhir ilmafcuula in labsun xudir ow udmir alfaacilu hayra munxasir waakhir dibudhig almafcuula mafcuul in xudira waa haddii laga boqo labsun dhehgalan xudira waa haddii laga boqo ow udmira ama damiir laga dhigo alfaacilu faacilkii ayaa damiir noqday kayra munxasirin mid dhexdiisa lagu xasroomaya heyrkii xaal uu yahay yacni wuxuu leeyahay asal ficliga waa inuu faacil ku xigaa ficli kelima ma ahay waa caamiloo dhan mafcuulkana gadaal waa inuu ka yimaadaa sidaa in la dabamaraa dhici karta asalka inuu waajibaa dhici karta dabamarka asalka la dabamaraa labay u qaybsamiyo mafcuulka in ficliga lagu xijiyo iyo mafcuulka in ficligaba laga hormariyo saddexdaba waajib inay noqoto wax dhici kara wey muqaadicda ay waajibi asalka ficliga faacilka in lagu xijiyo mafcuulla uu gadaal ka yimaado shan masalo waajiba ah. ficliga faacil in lagu xijiyo mafcuulu bihina uu sii dambeeyo shan jeer bay waajibtaa shantaa mas'ala saddex mas'ale musanifkaa sheegay laba mas'alana wuu ka tegay beydkan laba mas'aluu ku sheegay beydna wuu soo wada waa yahay saddexdaa mas'ale iyo laba uu ka tegey shan mas'aluu waajibaya saddexda masaluu sheegay waxa weeye labada masalo halka ku sheegay waxa weeyaan faacilka iyo mafcuulka haddii aan la kala garanaynin waxaa waajiba faacilka in ficliga lagu xijiyo mafcuulkana aan la dambaysiyo oo faacil iyo mafcuul sideen loo kala garanayni waxaan loo kala garanaynin labadan ismi mid walba faacilnimo wuu u badaa mafcuulnimona wuu u badaa midnana xaraka ka daahiri mayso inayan ka daahirinna ilaa lix iyo toban suura ka soo bixin inay ka daahirin waxaa keenaya waa laba ismiyoo mabni ah ama waa laba ismiyoo xaraka loogu qadaray maqsuurnimo darteeda ama waa laba ismiyoo xaraka loogu qadaray yaa ulmutakalim loo idaafeeye darteeda waxyaabahaasi yaa muxuu ahaa loo qadari karaa yaa loo kala garan karin miaal laba ismi oo mabniya ah haddii ay yihiin waa sida daraba haada haada baa tiri daraba haada kan wuxuu garaacay haada heekee wax garaac keese la garaacay lama kala garanaya haddii aan kala hormarinta lagu kala garanin waxaa lamid ah daraba aladii fi daari alladii fi lbeyt alladii fi daar alladii fi lbeyt kaad mafcuul ku wadda kaad faacil ku wada lama kala garanaya kala hormarinta haddii aan lagu kala garnin mid walba waa mabni haddayaan xarakada ka daahiraynin iyagoo mucrabena waa sida daraba alfataa muusa ama daraba muusa ciisa ee mid walba xaraka ka daahiri mayso la kala garan maayo ama waxaa tira daraba gulaami ibni xarakada haddayan ka daahiraynin isla markaana mid walba faacilnimo iyo mafcuulnimo uu u suubado waxaa waajiba faacilka inaad ficliga ku xijisiiso mafcuulkana aad dambayso si loo kala garto oo daraba muusa ciisa marka aad tiro muusaha waa inaad ku wada faacil inuu yahay ciisaha dambena mafcuul inuu yahay waa inaad ku wado oo ka waran haddaan idhaahdo mafcuulka ficligaaba ka hormarin kara oo ciisa daraba muusa haddaan idhahdo sooma suuroobayso may markaa lafteed ma suurobayso waxaa loo malayni ciisaha aad hormarisay mubtada inuu yahay daraba ficliganna damiir mustatira uu rafcinayo ciise uu noqonayo muusihiina mafcuul uu yahay taasaa loo malaynaya si ayaan taa u dhicin ficliga faacilka ku cijisay mafcuulkana dambaysay daraba muusa ciisa waa hal masala masalada labaad faacilka iyo mafcuulka laba damiiroo mutasila faacilkii waa damiir mafcuulkiina waa damiir laba damiiroo mutasila darabtuka wey waajib waxaa faacilka inaad ficliga ku cijisiso musanifka ow udmira alfaacilu hayra munxasir buu yiri waxoogaa qusuur ayaa ku sugan faacilkaa damiire buu yiri faacilka hadduu damiir yahay ee mafcuulka ismi daahir ee oo darabtu zaydan arrintu haddii ay tahay zaydan darabtu waa bannaanaani ee marka asalka uu waajibayo ficliga faacil lagu xijiyo mafcuulna la dambaysiyo ay waajibayan labada damiir markay yihiin darabtuka waa masalada labaad masale saddexaad uu soo wado mafcuulu bihiga maxsuurun fiihi hadduu noqdo faacilkii waa maxsuur mafcuulkana maxsuurun fiihi wey maxaa tiri maa daraba zaydun ilaa camran ama inamaa daraba zaydun camran amranta maxsuuru fiihiga mafcuulka in la dambaysiya waajiba saddexda musanifka qoray saddexdaa masale waxaad ku afrayni caamilka ku camalfalayo hadduusu noqdo ficlu tacajub calaa wasni afcala faacilka iyo mafcuulka caamilka ku camalfalayo ficlu tacajub calaa wasni afcala haddii uu noqdo cala nadmilmacruuf asalkii in lagu keenaa waajiba ilaa faacilku waa damiir mustatira mafcuulka afcalana maba la hormarin karo ma axsana zaydan weeye waxaa shanaynaya mafcuulka haddii uu noqdo masdar laga soo xariraya xarfulmasdari iyo madkuulkii mafcuulu bihigii ayaa wuxuu yahay masdar laga keenayo xarfulmasdari iyo wixii uu galay sida caraftu annaka faadil oo kale caraftu ficlun waa faacil annaka faadil masdarka laga keeni doonaa mafcuulkiisii oo caraftu fadlaka ayuu ahaan lahaa ee mafcuulka muxararka ee xafulmasdari iyo madkuulkii laga keenaya isna in la dambaysiyaa waajiba faacilka lala hormariyo ficliga lagu xijiyo shanta mas'ala waxaa waajibaya asalkii ficliga faacilka in lagu xijiyo mafcuulkana la dambaysiiyo ayaa waajiba waayahay saddex masala asalka in la garamaraa waajiba saddex jeer ficliga mafcuulu bihi in lagu xijiyo faacilkana lasii dambaysiiyo saddex masalay waajibtaa saddexdaa masale masalada hore faacilka waa ismi daahira mafcuulkana waa damiir mutasila shaqalatna amwaaluna faacilka ayaa wuxuu noqday ismi daahira mafcuulkana waa damiir caamilka ku daba dhegan shaqalatna amwaaluna waa hal masale masalada labaad faacilka wuxuu wataa damiir mafcuulu bihiga u noqonayo kastoo khilaaf uu yahay musanifka soo wada id ibtalaa ibraahiima rabbuhu masale labaad wey masale saddexaad faacilka in la dambaysiyo waxaan u jeedaa faacilka la dambaysayo mafcuulka ficliga in lagu xijiya ay waajibi faacilka haddii uu yahay maxsuurun fiihi mafcuulkana maxsuur masaladii hore cagsigeedu mafcuulka maxsuur ee faacilka maxsuurun fiiha inamaa daraba camran zaydun baa tiri inamaa daraba camran camarka mafcuulu bihiga ficliga ku xiji waajibnimo zaydunta maxsuurka inay dambaysiye saddexdaa masalana waxaa waajibi mafcuulka in ficliga lagu xijiyo faacilkana la dambaysiyo saddex mas'alana mafcuulu bihiga ficligaba in laga hormariyaa waajiba oo mafcuulka reerka waa in lagu bilaabaa ficliga waa inuu dambeeya saddex masalay waajiba saddexdaa masale masalada hore mafcuulun bihiga sadrulkalaam haddii uu leeyahay waa ismu shari iyo ismulistifaam iyo waxaasuu noqday fa aya aayaati illaahi tunkiruun aya maa tadcuu falahu lasmaa'u alxusna ismulistifaam iyo ismu shari adigu sadrulkalaam haddii uu leeyahay waa hal masalada labaad mafcuulu bihiga ayaa wuxuu u caynoobay amaa fa'deeda in lagaga fasliyo waxaa jira insha allah musanifkaaba keeni doonaaye amaa iyo lowlaa iyo lowmaa buu baabaysan doona amaa waxaa laazima amaa horta mahmaa yaku min shayin bay naa'ib ka tahay oo adaatu shardi iyo ficlu shardi xadfan booskoodii bay taallaa aadaatu shardigaa xadfan jawaabu shardiguu qaadan jira ayay geli jawaabu shardigaa fa in la geliyaa waajiba fa'da iyo amaana iskuma xigi karayaane jus jawaabka ka mida in looga fasliyaa waajiba lix arrimood ayaana lagu fasiliyaa meeshiisaan ugu tegi doonnaa nadmi ayaa lagu jamciyaa wa bacda amaa fafsila biwaaxidin min sittatin walaa tafuh bizaa'idin lix arrimood ayaa lagu fasliyaa lixda arrimood ee amaa iyo fa'da lagu kala faslinaya mafcuulu bihi ayaa ka mid ah haddaba jumlada wax looga fasliyaa fada haddii aan la haynin ilaa mafcuulu bihiga mooye mafcuul bihiga in la hormariyaa waajib sida amalyatiima falaa taqhar oo kale ama alyatiima ama adaatu sharti falaa taqhar fada ku jirtaa iyo amaada in la kala fasliyaa waajiba juz lagu kala fasliyaana maanta lama hayo oo jawaabka ka mida ilaa mafcuulu bihiga mooye mafcuulka in la hormariyaa waajib amalyatiima falaa taqhar la yidhahda waaya waa masalo labaad masale saddexaad mafcuulu bihiga waa damiir haddii la dambaysiiyo mutasil buu noqoni infisaalka iyo taqdiimka faa'iidada uu ku keenayana itisaalka kuma keenayo iyaaka nacbudu iyaaka waa damiir munfasil ah in la hormariyaa waajiba ah. haddii la dambaysiiyo damiir mutasil buu noqoni oo damiir mutasilme ay ku suuroobi karta munfasil kuma bannaana qaaciidadii baa ku dhici nacbuduka in la yidhahda ay noqoni nacbuduka iyo iyaaka nacbuduna isku macno faa'iideyn maayaan oo iyaaka nacbududa xasribay faa'iideyn xasrigaana mafcuulka la hormariyaa keenaya taqdiimumaa xaquhu takhiir qad yufiidu lxasru waayahay mafcuulka dibdhigidda macnuha uu ku faa'iideynaya taqdiimka uusan ku faa'iideyn karin in la hormariya waajiba saddexdaa masalana mafcuulu bihiga in la hormariyo caamilka la dambaysiiya waajiba awalan saddexdaa masala mafcuulu bihiga ah hadduu sadrulkalaam leeyahay masalada labaad damiir ee haddii la dambaysiiyo itisaalkiisa uu waajibayo horumarinta macnaha uu ku faa'iidaynayana itisaalka uusan ku faa'iidayn karin hadduu noqdo masalada saddexaadna amaa in looga fasliyo fa'da ayuu u caynoobay saddexdaa jeerna mafcuulu bihiga in la hormariyaa waajib wa akhir ilmafcuula mafcuul dib u dhig in xudira waa haddii laga cabsado labsun dhehgalan ayaa laga cabsaday xudira waa laga cabsaday ow udmira ama damiir ayaa laga dhigay alfaacilu faacilkii hayra munxasirin fiihi hayruhu buu ahaa min baabi alxadfi waliisaal buu ku sameeyey hayra munxasirin mid uu koobmaya heerkii uu ku dhex koobmaya xaal uusan ahayn yacnii mafcuulkii maxsuuru fiihi ahayn ayaa damiir ah sidaa ayuu u jeedaa mafcuulka keliya hadduu damiir noqda waxaan u jeedaa faacilka kale hadduu damiir noqdo mafcuulka in la dambaysiiye ma waajibaysae waa hormarin karaya oo inuu ficliga ka hormaraa bannaanaani marka mafcuulka ficliga faacilka iyo ficliga labadaba inuu ka dambeeyey ay waajibi faacilka iyo mafcuulka laba damiir markay noqdaanoo darabtuka arrinta ay tahay weye udbira alfaacilu faacilkii ayaa damiir laga dhigay walmafcuulla ku dar hayra munxasirin mid xasuroomaya geyrkii xaaluu yahay wamaa biila ow biina man xasar akhir waqad yasbiqu inqas u daahar akhir dib u dhig maa shaygii in xasara xasroomay biilaa ow biinamaa ku xasroomay waqad yasbiqu inuu hormaraa suurowdaa in dahara haddii uu muuqanaye qasdun dahara haddii uu muuqanaye yacni wuxuu leeyahay faacil iyo mafcuulu bihi midkuu doonaaba ha noqde oo calla wixii maxsuuru fiihi noqdaa in dib loo dhigaa waajib waa qaacida kuliyaa maxsuuru fiihioo dhan waa inuu dambeeya waa laasim maxsuuru fiihigaas in la dambaysiiya ay waajibe faacil hadduu yahay waa in la dambaysiiya oo faacilka maxsuurun fiihi noqday waa inaad tidahdaa maa daraba camran ilaa zaydun ama ina maa daraba camran zaydun mafcuulu bihiga maxsuurun fiihi noqday waa in la dambaysiiya maa daraba zaydun ilaa camran inamaa daraba zaydun camran inaad tidhaahdaa waajib ah intaa la garay waqad yasbiqu in qasdu dahar wuxuu u jeedaa ismiga maxsuuru fiihiga haddii la yaqaano waa haddii xarafka wax lagu xasriye ilaa uu noqdo marka keli weye marka la garan karo oo sideedaba ilaa marka adawaatulxasriga horta afar ayaa u muhiimsan afar arrimood ayaa adaatulxasri wa adawaatulxasri ilaa inamaa cadfun wa taqdiimun kamaa taqadama adawaatulxasriga afar arrimood ayaa u muhiimsan ilaa iyo inamaa taqdiimu maa xaquhu tahiir shay in la dibdhigo xaqu ahaan jira haddii jumlada la hormariyo xasri buu faa'iidaynayaa cadaf laa wax loogu cadfo cadaf laabay khaas ku tahay qamal qowmu cadre jaa zaydu laa camru jaa zaydu zayd baa yimid laa camrun imaatinka zayd baad ku xasrin hays camrna waad ka anfinhaysa xasri buu sidaa u faa'iidaynayaa cadafka hadduu laa noqdo weeyaane waa yahay afartaa arrimood ayaa waa xasriya afartaa arrimood baabka waxa geli kara waa ilaa iyo inama ilaa waxa lagu xasriyo maxsuuru fiihiga waxa lagu gartaa oo keli ah jumlada in ugu dambeeyo oo jumlada inamaa ay ku jirto shayga ugu dambeeya ayaa maxsuuru fiihi ah si kaloo lagu garan karaa ma jiro haddii la hormariyo lama garan karo maxsuuru fiihiga haddaba inamaa wixii lagu xasriyaa faacil iyo mafcuulu bihi midku doonaaba ha noqday in la dibdhigaa waajibnimadeeda muttafaq wey ilaase wixii lagu xasriyo waxa lagu garanayaa ilaabuu dhici ismiga maxsuuru ah mafcuul ha noqdo ama faacil ha noqde ismiga ilaa dabayaalla maxsuulu fiihi ah haddaba haddii la hormariyo iyo haddii la dibdhigo mar walba waa la garanay maxsuulu fiihiga isagoo la garanaya qaacidadu waxa weeyaa maxsuulu mar walba waa inuu dambeeya alla ilaaha marar waxaa la arkay isagoo maxsuulu fiihigii la hormariyey ilaa mar haddii uu dabadhacay saddex madhab ayaana la isugu khilaafsan yahay qole waxay jumhuurulbasriyiin waxay leeyihiin horta kuufiyiin mutlaqan waxay leeyihiin maxsuurun fiihi weligii lama hormarin karo mutlaqan noocuu doonaaba ha noqdo xarafka wax lagu xasriya inamaa ha noqdo ama ilaa ha noqdo maxsuurun fiihi weligii lama hormarin karo kuufiyiina waddadaa mara basriyiinna waxay leeyihiin maxsuurun fiihiga ilaa haddii wax lagu xasriya waa bannaanya in la hormariyo waaya kisaa'ina wuxuu baa sidale kisaai wuxuu leeyaha maxsuruufihiga ilaa haddii wax lagu xasriyo waa la hormarin karaa kisaai baa sidale waaya musanifkana wadada kisaai buu raacay basriyiin waxay leeyihiin maxsuruufihiga waa la kala qaadaya faacil iyo mafcuulu kala qaad maxsuruufihiga hadduu faacil yahay lama soo hormarin karo hadduu mafcuul yahay maxsuruufihigase waa la hormarin karaa saddexdaa madhab saddexdaa baynu caqiilkaa qoraya wamaa waakhir mafcuul muqadam in laga dhigaa fiican maada waakhir dib u dhig maa wixii in xasara xasroomay biilaa ow biinamaa ku xasroomay waqad yasbiqu inuu hormaraa suurowdaa in qasdun in dahara waa hadduu muuqanaya qasdun ujeeddada dahara waa haddii uu muuqanaya walam yadri ila allaahu maa hayajat lana cashiyata ana ay diyaari wishaamuha iyo baytu shaacira walam yadri ma oga ila allaahu alla mooye ila allaahu maxsuulu fiihi buu hormariyey garwaana faaciilkii maa hayajat lanaa waxa ay nagu kicisay cashiyata an ay diyaari daarteeda waagii naga fogay wishaamuhaa gabadha hadalxumadeedii faacilkiioo maxsuulun fiihi ayuu soo hormariyey ilaa dabayaallo soo mafcuulu bihina waa jira washaaca naxwu khaafa rabbahu cumar washada naxwu zaana nawruhu shajar washaaca waxaa faafay naxwu khaafa rabbahu cumar lafdigaa shaa'ici weeye washada waxaa shaada naxuusaana nawruhu shajarna shaadu weeye halkanna wuxuu ka hadlayaa mas'aladii aan lahayn faacilka in dib loo dhigo mafcuulka la hormariyo saddex mas'ale ay ahayd waxaa ka mid ahaa faacilka in loo idaafeeyo damiir mafcuulu bihiga uu noqonayo id ibtalaa ibraahiima rabbuhu faacilka haddii loo idaafeeyo damiir mafcuulu bihiga u noqonayo jumhuuru naxwiyiin waxay leeyihiin faacilka damiirka loo idaafeeye waa in dib loo dhigaa marjicu damiirka oo mafcuulu bihigana waa in hormaraa waayo waxaan soo qaadanay baabu damiiri iyo halkii aan soo maraynay damiiri shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya uma noqdo ilaa fii sabc masaa'il toddoba mas'ala mooye toddobadaa masalana nadmiga ku jamcinay maxay ahayd wamarjicu damiiri qad ta'ahara lafdan wa rutbatan wahada xusira fii baabi اnicma wa alcamal wa mudmar الsha'ni wa ruba walbadel bilkhabari wa faacilin bikhulfin wa faacilin waa kana baabu faacilin bikhulfin marka toddobadii mas'ala lix mas'aloo la isku waafaqsanaa waxaa toddobaynaya baabulfaacil oo faacilka haddii loo idaafiyo damiir mafcuulu bihiga u noqonayo faacilka in la hormariyo mafcuulkana uu dambeeyo damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya loo celiyo qolaa bannaynaya isla markaa nadmi iyo shicir caraboo fara badanna waa lagu arkay laakiin sida asalkii la yaqaano ee loo badan yahay faacilka damiirka loo idaafeeyey waa in la dibdhigaa mafcuulu bihigaan damiirka u noqonayana la hormariyaa sidaa ayaa la yaqaanaa masaladaa taa wey sidaa garab dee in badan nadmi badan ayaa ku soo arooray jazaa rabbuhu cani cadiya bna xaatimin jazaa alkilaabil caawiyaati waqad facal jazaa banuuhu abalgiraani can kibarin wa xusna ficlin kamaa yujzaa sinimaaru abyaad noocaasu ibnu caqiiqa fara badan uu soo aroorinaya jazaa banuhu hada banuu waa faacilkii jazaa haabaana loo idaafeeyey haadaasina abal khiilaanida ka dambe mafcuulu bihi buu u noqonaya jazaa banuuhu wiilashiisii way abaaliyeen abalkhiilaan ninka la yidhaahdo can kibarin bacda kibarin duqnimo gadaasheeda ayay abaaliyeen iyo wa xusni ficlin ficil wanaagsanuu u qabtay uu si fiican u soo koriye soo barbaariyey markaa kadib ayay abaaliyeen maxay ku abaaliyeen kamaa yujzaa sida loo abaaliyo sinimaar injineerkii sinimaar ahaa sidii loo abaalin jiray mataqaana saasay u abaalheen honjineerkaas sidee ah abaal xunaa la mariyey nin nucmaan la yidhah nucmaan bin murqays oo carabta madaxka ahaan jiray ayaa nin injineera ah wuxuu ku yara gurigii ii dhis bukuufo korkeeda guri fiicanoo quruxsan uu dhisay dhowrna dabaqa kaale itusire guriga aan arki utusa guriga quruxdiisu la yaabay markaasuu is yira ninkaan hadduu sii noolaado ee dadka kalena guriganoo kale u dhisayaa soo ma ahan daaqaduubaa ka tuura <laughs> ninkii waa dhintay sinimaana la dhihi jira ninka ee ninkaas sida loo abaaliyey yay wiilashiisii u abaaliyeen sidaas si u abaaliyeen ayuu u jeedaa maxalu shaahidka jazaa banuuhu faacilka wuxuu wataayoo loo idaafeeye damiir mafcuulu bihiga u noqonaya maca daalika wuu hormariyey shaacirka carab luqadeeda waa lagu arkay misraaca dambe musanifka wuxuu ka hadlayaa misraaca hore washaaca naxu khaafa rabahu cumar damiirka mafcuulu bihiga haddii loo idaafeeya ka warran taa dhib ma leh mafcuulu bihiga haddii damiir faacilka u noqonayo loo idaafeeyo mafcuulka dambaysii damiirka ha u noqdee shay lafdan wa rutbatan labadaba kaga horeeyo ama mafcuulka horraysiye faacilkii damiirku u noqon lahaa dambaysii damiirka wuxuu u noqonaya shay lafdan kaga dambeeya laakiin rutbatan kaga horeeyo ilaa faacilkoo rutba ahaan ku horeeya ayaauu damiirka u noqonaya dhib maleh taas sida ayuu u jeeda naxwu khaafa waxaa ka baqay rabbahu rabbigii waxaa ka baqay cumaru cumar oo khaafa faacilku waa cumaru rabbana waa mafcuulu bihi mafcuulka waxaa loo idaafeeye damiir faacilka u noqonayo ficligaa lagu xijiyey mafcuul jaa'is waaye waayo damiirkani shay lafdiga kaga dambeeyuu u noqonayo cumaru ah rutbaduu kaga horeeyaa derajada ilaa faacilka walaslu fi faacila an yatasilu annaga haddayna soo sheegayni daraja ahaan faacilka ku horeeya darajada shay kaga horreeyuu damiirka u noqonay dhib male washada naxwu zaana nawruhu shajarna wa masaladii mukhtalafka ahaydoo zaana ficligan maadi faacilkiisa nawru wey nawrudana waxaa loo idaafeeyey damiir waa faacilkii wuxuuna u noqday damiirka mafcuulu bihiga lafdan wa rutbatan labadaba kaga dambeeya shad weeyuu leeyahay musanifku qaara bannaynaya washaaca waxaa faafay naxwu khaafa waxaa ka baqay rabbahu rabbigii waxaa ka baqay cumaru cumar ayaa rabbigii ka baqay washadda waxaa shaada naxwu zaana wuxuu qurxiyey nawruhu geedka ubixiisii nuunta way fadxisan tahay nawrahu geedka ubixiisa wuxuu qurxiyey ashajara geedkii ayuu qurxiyey wallahu aclam sal allah wsal